الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة الحمد لله الذي الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول يا شيخ عدك قاونية ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم منظومدي أيو شيخ هلك كبلاوي moxamed ibnu saalix ibn uthaymiin ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah beytka hore uu manduumada ka bilaabay oo ku saabsan mahadcelinta iyo xamdalada ee xalabaynu soo marnay beydka labaad wuxuu ee uu ku xijiyey waxa weeye muhabbit alaxkaami biاlusuuli horay ku xidhanta axkaamta midka sugay ah bil bilusuuli adilada ku sugay muciini man yasbu ciddii iilata midka u kaalmeeya ah ilal wusuuli gaadhitaan ciddii u iilata yacnii inuu maqsuudka iyo xaqa gaadho cid kastoo u iilato u leexatana midkii u kaalmaynayay ah siduu u gaadhi lahaa ugu kaalmaynaya beydkan eh, waxaa ku jira sidoo kale saan kii horeba kusoo tilmaannay eh, baraacat istihlaal waxa la yidhaahdo oo kii hore ka cad maxaa yeelay eh, iyo axkaamtu way isu noqonayaan oo qawaacid iyo axkaam ayuu ku saabsan yahay manduumadu ku saabsanta maadaama ay ku saabsan tahayna wuxuu sheekhu hadalkiisa ama muqadimadiisa ku tilmaamay wax laga garanayo maqsuudka kitaabka waarantaan soo tilmaannayo baraacatlstihlaalka loo yaqaano usuulka wuxuu ka wadaa meeshan kama wado usuulkii qawaacidda ahaa ama bimacna daabit ahaa kama wado halkan ee wuxuu ka wadaa usuulka wuxuu ula jeedaa adilada adiladu ula jeedaa lianna adilada usuul baa la yidhaahdaa maxaa yeelay axkaamta ayaa lagu duldhisaa axkaamtu waxay ku duldhisan tahay adilada shay kastoo shay lagu duldhisana waxaa la yidhaahdaa asal baa la yidhahdaa saas macnaha bi hada alisdilaax ama bi hada almacnaa ayaa marka ay sax tahay in adilada usuul la dhaho <clears throat> saas daraaddeed baa culimmada qaarkood aad u isticmaalanoo sida maala ibnu qudaamat almaqdasi fi lmuqni waxaad arkaysaa masalada markuu ka hadlaya wuxuu leey alaslu fi hada qowluhu tacaala alaslu fi hada qowlu rasuuli illahi sal lay slam wuxuu ka wadaa addaliilu fi hada yani waxa way ka wada marka marka al usuulkan wuxuu ka wadaa hadda baynudhi adilada taa macnaheedu waxa weeye axkaamta oo macnuhu yahay wixii khitaabka sharciga ku sugnaada ama waajibin ah ama xaaraamayn ah ama karaaha ah ama istixbaab ah ama ibaaxo ah axkaamtu waa taa axkaamtaasi marka waxay ku dul dhisan tahay adilo adiladay ku dhisan tahayna waa kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa marka axkaamtii waajibinta iyo xaaraamaynta iyo karaahada iyo istixbaabka iyo ibaaxada axkaamta noocaasa allaha sugay oo ku sugay adilada ku sugay allahaasaa tabaaraka wa tacala mahad iskale wey macana adilada wuu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala waxaa ay tahay iyo maxaa adilo la yidhaahdaa iyo afarta hadda aan sheegnay wuxuu ku keeni doonaa beytka afartan iyo sagaalaad oo wuxuu dhihi doonaa waxujatu takliifi khudha arbaca qur'aanuna wasunnatun muhabata min bacdiha ijmacu hadi اlumma wاlraabicu اlqiyaasu fafhamanah ayuu keeni doonaa insha allahu tacala laga bilaabo beytka afartan iyo sagaalaad ilaa kontonaad buu ku keeni doonaa halkaa wuxuu kaga hadli doonaa adilada sharciga iyo tartiibinteeda halkaasuu kaga hadli doonaa marka meesheedaan u dibdhigi doona haddii aan laydmo laakiin maqsuudka hadda uu baydka shatrigiisan hore kaga hadlay waxa weeye axkaamta alle tabaaraka wa tacaala waxaa asal u ah adilada meeshaana waxaa laga fahmayaa xugum aan daliil lahayni wax jira maaha saas macana ma sugna yani xugum aan daliil sharciga ku fadhiyin haabit maaha wax sugan maaha maxaa yeelay daliilku waa bimansilati albayina laydhahda daliilku xukumka iyo mas'alada wuxuu u yahay sidii markhaati oo kale hadii mas'alada daliil loo helana markhaati baa loo hayaa haddii masalada daliil loo waayana markhaati ma haysato saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala uu ku magacaabay walaqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat bayinaatkaasi waa adilada xujajka adilada waa marka adiladii waa bayino waa markhaati waa caddayso waxay caddaynaysaa xukumka noocana inuu sidan yahay masaladii haddii daliil loo waayo marka oo daliil sugan loo waayo ma sugna saasaa laga fahmaya laakiin daliilka laba mid noqon kara daliilku laba miduu noqonaa imaa daliil cadami ah ama imaa daliil iijaabi ah masaa'isha qaarkood daliilkoodu waa inuu noqdo daliil iijaabi ah waa in la helo daliil ama kitaab ah ama sunno ah ama ijmaac ah ama qiyaas saxiix ah waa in daliilkii la helo masaa'isha qaarkoodna daliilkoodu waa cadami oo daliilku waa cadamu daliil haddiiba daliil loo waayo reebaya la'aantaa daliilka loo waayo baaba daliil u ah inay sugan waana u tegi doonnaa insha allahu tacaala tafriiqa noocaasa oo sheekhu wuxuu ku keeni doonaa beydka labaatan iyo saddexaad walaslu fi اlashyaai xillun wamnaci cibaadatan ila biidni shaarici fain yaqac fi اlxukmi shakun farjici lilasli fi nawcayni uma ataabici halkaasuu ku keeni doonaa khulaasadeeduna waxa weeye masaaisha qaarkood masaa'isha qaarkood asal waxaa uu ah xalaalnimada asal waxaa u ah xalaalnimada waa wixii caadaadka iyo mucaamalaadka iyo wixii la mida waay masaa'isha qaarkoodna asal waxaa u ah xaaraamnimada iyo manciga iyo diidda asal u ah waana wixii cibaadaad ah masaa'isha asalku uu u yahay marka xalaalnimadu asal u tahay oo dahaaradu asal u tahay oo masaa aan tilmaanay oo caadaadka iyo mucaamalaadka iyo wixii ku saabsan ah masaa daliilkoodu waa cadamu daliil daliil maanicaba haddii loo waayo waayidaa daliil maanica loo waayo baa daliil ah masalada saas way macnaha asalkoodu uu manciga yahay sida maalan cibaadaadka oo kale ayagana daliilkoodu waa inuu iijaabi noqdo ama aayad loo helo ama xadiis loo helo ama ijmaac loo helo daliil la'aan ma sugnaan karaan saasaa marka loo kala qaadaya daliilku marka ama cadami ha noqdo ama iijaabi ha noqdo miduu dooniba ha noqdee masaladu haddayna daliil wadanin ma sugna masalo sugan maaha saas way macnaa waa tafsiil intaa ka badan baan ugu tegi insha allahu tacala maalan haddii lagu yidhaahdo shaygan haddii laysku qabto waa xalaal iyo waa xaraam caqdigani waa asaxay ama ma asixin beecani waa asaxay ma asixin shaygani waa daahir waa nijaaso yaa isku qabtay asalku waxa weeyaan inuu daahir yahay asalku waxa weye inuu asaxay asalku waxa weye inuu xalaal yahay ilaa daliil reebaya la helo haddii deliil la waayo reebaya deliil la'aantaasaa deliil u ah inay masaladu sidaas tahay haddiiba deliil maanica la waayo waayitaankaa deliilka la waayo muxuu keenaya masalada asalkeeda in loo noqdo oo ah alslu alxilu alslu alطahaara alslu alصixa halkaasaa la marinaa marka marka yani waxa weeyaan addaliilu cadamu daliil baa la dhihi hadday masaladu cibaado tahay war shaygani cibaado ma yahay mise ma ah wax ilaahay loogu dhowaada ma yahay mise ma ah asalku waxa weeyaan oo asalka ku fadhiya ruuxa dhahaya shaygani cibaado ma aha ruuxii yidhaahda shaygani waa cibaado ayaan daliil ka rabnaa waa inuu yidhaahdo waa cibaado ilaahay loogu dhowaan karo maxaa yeelay aayad hebelaa kutusaysa xadii hebel baa kutusaya ku kutusaya waa inuu u keeno daliil cad u keeno haddii la waayo daliiluu u waayo markaa ma bannaana sooma marka daliilku wuxuu noqon karaa ama cadami ama iijaabi buu noqon karaa mid uu noqdoba mas'ale aan daliil lahayn ma sugna saas daraaddeed buu sheekhu wuxuu yidhi muhabbit alaxkaami bilusuuli ay biladilla ilaa uu yidhaahdo muxuu ahaay alimaam ibn cabdilbar caleyh raxmat ullah uu soo guuriyey ijmac ijmac buu soo guurinaya oo wuxuu leeyahay cilmi waxa la yidhaahdaa masaladu markay wadato daliilkeeda ruuxana caalim waxaa la yidhahdaa ama faqiih la yidhaahdaa markuu masaa'isha garanayo biadillatiha maca adilatiha hadduu iska muqallid yahay oo aqwaasha mashaa'ikhda uun garanayo sheekhyl baa sidaas yidhi shaafici baa sidaas yidhi nawowi baa sidaas yidhi aqwaasha basuu garanaya kutubta mukhtasaraadka fiqiguu laqmeeyaa laakiin masaa'ishani adiladay ku fadhido ee a'immadu ka soo qaateen ma yaqaano waa muqalidka ninka la yidhaahdo faqiih ma aha caalimna ma aha ijmac wayaan buu leey abu cumar ibni cabdilbar yani bayaanu fadli lcilmi markuu kitaabkiisa muxuu ahaaye jaamicu bayaan alcilmi wa fadlihi markuu yani waxa weyaan uu masaladaa ka hadlay wuxuu yidhi culimmadu waxay isla ogol yihiin mas'alada iyo deliilkeeda hadduusan ruuxu isla garanaynin caalim ma aha wabittaali muqallidku culimmada laguma tiriyo marka almas'ala maca daliiliha waa inuu garanayo waa inay saaran yihiin leanna mas'alada waxa sugaya waa daliilkeeda halkaa waa in salka loo saaro man ayb muciini man yasbu ila alwusuuli shadriga labaad ee beydka yani waxa weeye yasbudaas waxaa laga wadaa sabaa fulaanun sabwan wa sabwatan baa la yidhahda idaa maala ila allahwi yacni sabaaga asalkeeda waxaa la markaad ilato ama u leexato shay asalka kelimadana waxaa loo isticmaalaa markii ciyaarta iyo waxyaalaha maalaayacniga iyo ruuxu u leexdo ayaa la yidhahdaa sabaa asal kelimada saasaa loo isticmaalaa saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa asibaa asibaa dhallinyaranimada ama da'yarida ayaa la yidhahdaa asiba sinu siba baa la yidhahdaa sinu siba yacni e, xilliga uu ruuxu da'da yar ku jiro saadka markii la hoos dhigo waxaa loogu loogu magacaabay asiba da'yarida siba loo yidhi bay leeyihiin le'anna ruuxu kullamaa uu da'yar yahay wuxuu u iishaa inta badan waxyaalaha ciyaarta ah ilaa uu yaro weynaado waxoogaa caqligiisu bislaado inta badan waxyaalaha maaweelada iyo ciyaarta iyo waxaasuu iska jecel yahay soo saas daraaddeed baa loo yidhi asiba da'yarida loogu tilmaamay macnaha saadka markaa waa la dibdhigaya way macnaha shay walba oo macnaha ciyaariyo shay walbalo jiita ayuu u iilanayo o raacayo macnaha sariiculmayalaan way macnaha waa ruux iilasho badan markuu da' yaryahay saadka markii la kordhigoo sibaa la yidhaahdo macnaha yeelanaya amaa markii la yidhahdo assaba oo saadka la kordhigo markaa waa dabayshii nabiga loogu gargaaray sal lay sl dabayl magaceed dabayl dhanka bari imaata oo dabayshii nebiga nebiga sal lay waslam ilaahay ugu hiiliyey ayaa la yidhahdaa assaba bisaba wa uhlikat caadun bidabuur waa kii nebiga xadiiski waa rabbi waslamu caleyh marka dabuurkuna waxaa la yidhahdaa dabayl ka jirtay dhanka galbeedka sabagana waxaa la yidhaahdaa dabayl jirtay dhanka bari taasaa la yidhahdaa macana muciini man yasbu ila alwusuuli wuxuu ka wadaa marka sheekhu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u kaalmeeyaa ciddii doonaysa inay gaadho xaqa arrinkaana u iilatoo u leexata allah waa u kaalmeeya tabaaraka wa tacala wuxuu ugu kaalmeeyaa inuu maqsuudkiisa gaadho laakiin isaga oo u iishay oo raadiyey oo dadaalay bay dhici kartaa haddana inuusan maqsuudkii gaadhin liwujuudi maanic marka wax diidaa meesha yaala ama lixikmatin yaclamuhaa rabbunaa tabaaraka wa tacala ama xikmad ilaahayba ogsoon yahay xikmad rabbigaan uu ka leeyahay ayaa dhici karta oo insaanku intuu dadaalkii bixiyo hadana inuu maqsuudkii gaari waayaa dhici karta in la imtixaanayaa suuroobi karta oo marka ugu horrayseed isku daydo shaygan gaadhba inaan markaba lagu gaadhsiinin baa dhici karta marka ugu horraysaba inaadan gaadhin oo lagu imtixaanoo lagu tijaabiyo mar labaadna aadan gaadhin mar saddexaad haddaad ku madax adeegto laakiin aad gaadho saas way waana ilaahay tabaaraka wa tacala sunankiisay ka mid tahayoo waxaa la fiirinayaa dalabkaaga iyo raadintaadu inay dhabkaa tahay iyo ilaa heerkay gaadhsiisan baa lagu fiirinaya waana yani waxa weye maxalulikhtibaar waay meesha ilahay addoommadiisa ku imtixaano way macnaha oo waa ka marmar yacni cadowga awliyadiisa goobaha qaarkood cadowga mxuu ahay ka siiya libta ka siiya oo mxuu waa kaga adkaadaan imtixaan ahaan ah, mar gaari maysid mar labaad gaadhayso mar saddexaad baa laga gaadho marka ugu horraysa in lagu siiyana waa dhici kartaayo waxaa la fiirinayaa bal ilaa heerka adkaysigaaga iyo eh, uu gaadhsiisan yahay dadaalkaagu gaadhsiisan yahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa kii man tadabbara alqur'aana taaliban alhuda minhu tabayana lahu ariiqu اlxaq ruuxii qur'aanka u fiirsada isagoo hanuun ka raadinaya macaanida qur'aanka tadabura isagoo hanuun doon ah ariiqii xaqu waa u caddaanaya ariiqii xaqu qasab waa u caddaanaya ayb ruuxii marka yacni raadiya markuu leeyahy sheekh meeshaa wuxuu ka ixtiraasayaa siduu sharxa ku sheegayo ruuxa kasuulka ah ee wahsiga badan ee caajiska badan ee isagu aan wax raadinin wakhtigiisana ku dhammeeyo uun muxuu ahay maalaayacni iyo meele is-istaag kaasi weligii waxba ma gaadho mana xaqiijiyo leanna ibni aadamka wuxuu wax ku gaadhaa markuu sababkii natiijada qaato oo sababka natiijadu wuxuu yahay inaad juhdi iyo dadaal la timaado allana kaalmaysato tabaaraka wa tacaala markaasaad gaari kartaa maqsuudka iyo ujeeddada aad gaadhi karastaa haayadaada markaasaad gaadhi kartaa saas daraadeed buu sheekh wuxuu leeyahay cilmiga markaan dalbayno waxaa laga maarmaana inay noo xadidan tahay hadafka aan cilmiga u dalbayno waa inaad hadaf leedahay taarged waa inaad leedahay haaye waa inay jirto aad tooganayso ood ku socoto haayadaasi maxay tahay keliyata uun yaani iska dhegayso oo wakhtiga uun isku dhaafi oo meehe hadaf baad leedahay hadafku sheekhu wuxuu yidhi hadafku waxa weeyaan in aad cilmiga barato kow haayadu waxa weeye an taclam uma tacmal uma tucallim uma tadcu intaasuu ka dhigay barashada iyo ku camalfalka iyo baridda iyo dadkood ugu yeedho intaasi maxay ku gaadhsiinayaan haayaday ku gaadhsiinayaan waa ridaha allah tabaaraka wa tacaala saas way maanaa marka waa inay sidaas tartiibkaa waa inay hawshu isuu kaa daba taallo hadduu hadafku kaa lumo oo kaa inxiraafana waa haliso aabad u barataba mxuu ahaa cilmigii sharciga inaad ku muranto waxoogaa inaad dooda ku barato ama ma ahe inaad waxoogaa ragga cilmiga sheegta aad isku taagto oo aad mxuu ahaay eh, la qaysato culimonimada ama ma ahe waxoogaa magac iyo inaad ku raadsato hadafku hadduu kaa inxiraafo bas waa ah, yacni cilmiga barashadiisu waa hadaf hadafkaasina wasiilo weeyaanoo wuxuu wasiilo u yahay ku camalfalka camalfalkuna wuxuu wasiilo yahay inaad sii barto waa nooc camalkii ka dadka ugu yeedho kulligoodna waxay wasiilo u yihiin oo qaayada ugu weyne ay tahay ilaahay raalligelintii tabaaraka wa tacala inuu raalli kaaga noqdo sidaasi aad marka ku hesho dambidhaafka aad ku hesho macnaha sidaas weya muhabbit alaxkaam ihaa allihii axkaamta midka suga ahaa bilusuuli adilada ku suga muciini man yasbu ciddii iilata midka u kaalmeeya ahaa ilal wusuuli gaadhitaan u ilata uu gaadho xaqa iyo maqsuudka inuu gaadho ciddii u iilitoo raadisaayey midkii u kaalmaynaya ahaa uma intaa kadib alsalaatu ammaan nebiga la ammaano oo alle uu ammaano maca salaami nabadgelyo lala qabo labadaasoo qad utim la dhammaystiray salaaddaa iyo salaamtaasoo qad utim la dhammaystiray cala aladii kii korkiisa ahaato uctii la siiyey jawaamica alkelim kelimaadka kulmiya macaanida faraha badan jawaamica alkelim kelimaadka uruuriya ama kulmiya macaanida faraha badan kii la siiyey kaa korkiisa ha noqoto salaad iyo salaam ayb salaadda kelimatu salaa asalka macnaheedu waa duco luqadda marka loo laabto sharciga marka loo noqdana salaadu waa cibaadadan aan naqaanee muxuu ahaayey aqwaasha iyo afcaasha macluumkaa leh ee allahu akbarta lagu bilowdo asalaamu calaykumna lagaga baxo laakiin markii la yidhaahdo alsalaatu cala arasuul macno kaley qaadanaysaayo macnaha lagama wado waxaa markaa laga wadaa alsalaatu cala alrasuul sal lla lay wasalam laba macnay culimmadu ku sheegaan qaal waxay yidhahdeen naxariis bay ku sheegaan macnaha waa laga fiicanya macnaha ka fiican waxa weeye alsalaatu cala alrasuuli macnaheedu waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala xaggiisa markay ka imaanayso alhanaa'u alayhi fi lmala'i alaclaa oo malaa'igta ah in uu alla ammaano malaa'igta jamaacadeeda dhexdeedana ku ammaanoo nebiga wanaaggiisa uu ku sheeg sheego markay xagga rabbi ka salaadu oo nebigiisa uu ku sallinayo macnaha waa macnahaas waa amaa markii ay malaa'igtu ku salinayso ama anaga aan ku salinayno macarkaa waxay noqonaysaa bimacnaa duco ah, bimacnaa duca asalkeedii bay marka noqonaysaa macnaha sidaas weeyaan sidaasi waa sida ay marayaan qaar badanoo muxaqiqiinta ka mid ah asalkana waxaa iska leh oo macnahaas uu laga soo guuriyey abulcaaliyat alriyaaxi taabicigii jaliilka ah sida yani imaam buhari caleh raxmatullah uu ku keenay kitaabkiisa saxiixa ah. marka alsalaatu min allah alhanaa'u calaa cabdihi fi lmala'i alaclaa marka alsalaatu ammaan uu alle ammaano oo uu malaa'igta dhexeeda ku ammaano wasalaamuna macnaheedu waxa weeye in uu nabad galo oo aafaadka macnawiga iyo kuwa xisigaba inuu ka nabadgalo inuu nabadgalo waxaa ka mida buu leey shekh ibn cuthaymiin caleh raxmatullah inay shareecadiisu iyo diintiisu nabadgasho salaamtaasay ka mid tahay marka labadoodaasba kor cala aladii kii korkiisa ha haadeen uctiya la siiyey jawaamica alkalim waa nebiga salawatu rabbi waslamu calayh meeshaa marka ummadaasi tartiib bay faa'iidayno tartiibkuna waxa weeye xaqii rabbi markuu ka soo hadlay oo uu u mahadceliyey ayuu wuxuu ku xijiyey xaqa rasuulka sal lay waslam sidaasaa tartiibku u yahay leanna sida maalan uu laga qaadanayo ataxiyaadka xuquuqda waxaa ugu horreeya xaqa alle xaqa rasuulkaa ku xiga xaqa naftaadaa lagu xijiyey xaqa walaalahaagaa ku xiga saalixiinta saas way macnaha attaxiyaatu lillaahi waalsalawaatu waalayibaat waa allah asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhuna waa xaqii rasuulka assalaamu calaynana waa xaqu nafs waa naftaada xaqeeda wa calaa cibaadillaahi saalixiinana waa xaqu saalixiin muminiinta kale xaqooda waa tartiibkaas marka ayuu sheekhu wuxuu leeyahay xaqii rabbi markaan soo sheegnoon u soo mahad celinnay waxaa ka dambeeya inaan xaqii nebiga ku xijinno oon ku sallinno sidaasuu marka tartiibka ku keenay uma asalaatu maca salaamin qad utim jumlada qad utim ah yacni la dhammaystiray weeye laba macnaba waa suuroobi kartaa buu leeyahy laba macnaba waa suuroobi kartaa qad utimta inuu ka wado inuu shatriga beytka ku dhammaystiranayo qad utim waxaa kaloo suuroobi karaysa inuu tilmaamayo allah tabaaraka wa tacaala markuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima tasliimantu waa masdar mu'akid ah wasallimuu tasliima waa masdar mu'akid ah waay masdarka mu'akidkana wuxuu keenaa macnihii ficilka inuu xoojiyo oo dhammaystiro marka salaad iyo salaam dhammaystiran oo taa qur-aanku sheegay ah macnaha oo siyaada inuu wadana waa dhici kartaa kaa dambe in lagu xambaaraana fiicano inta kelimada sideedaba macno la siin karo mujaradu ta'kiid in laga dhiga waa laga fiican yahay saas in macno ta'siis inta la siin karo way ka habboontahay macno ta'kiid in la siiyo macnaha ayib waxaa kaloo sheekhu meesha uu waxoogaa ka tilmaamay wuxuu israaciyey nebiga sal lla alay salligiisa iyo salaamtiisa salligiisa iyo salaamtiisa sida fiicani waa sidaasoo sida qur-aankaba rabbi nagu faray tabaaraka wa tacaala nebiga markaad ku sallinayso salliga iyo salaamta in laysraaciyaa fiican yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ku salliya salaamana marka salliga iyo salaamta inaan la kala reebinoo laysraaciyo ayaa fadli badan culimmada qaarkoodna waxayba karaahaysanayaan in la kala jaro oo saliga keliya lagu gaabsado ama salaamta keliya lagu gaabsado waa karaahiyuu leehay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah laakiin wuxuu dooranayaa inaysan wax karaahiya ku jirin oo haddaad salliga keliya ku gaabsatana karaahiye male leh haddaad salaamta keliya ku gaabsatana karaahiye ma leh waad heli kartaa laakiin sidii fiicnayd baad ka tagtay sidii fiicnayd baad ka tagtay wuxuu u deliishanayaa muxuu ahaayey tashahudka ama ataxiyaadka ataxiyaadka saxaabada waxaa lagu baray siday nebiga u salaami lahaayeen sooma ma alayka calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa salaamtii oon salligii la soconin soo ma taa markuu baray muddo kadib ayaa waxay yidhahdeen rasuul ilaahayow garanay sidii aannu kuu salaami lahay ee seen kuugu sallinaa mar dambuu haddana salliga baray marka salaamta oo aan salligu la soconin baa markii hore la baray oy muddo wateen oy ku camalfalayeen salligana dib buu ka yimid oo lagaga daray sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay in salliga keliya lagu gaabsadana dhib ma leh in salaamta keliya lagu gaabsadana dhib ma leh in labadooda la laysraaciyana waa sida fadliga badan saasuu sheekhu marayaa waana masale muxuu haayay ahlulcilmigu waxaa ku kala aragti duwan yihin ayb uma asalaatu maca salaamin qad utim cala aladii ucii jawaamica alkalim cala aladii ucii jawaamica alkalim wuxuu ka wadaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna khasaa'istiisay ka mid tahay oo allah wuxuu siiyey waxyaalaha uu ku khaas yeelay waxaa ka mid ah waxaa la siiyey jawaamiculkelim jawaamiculkelimkana waxaa la yidhahdaa waa jamcu jaamica wa jaamicadana waxaa la yidhaahdaa waa kelimada ama kelimaadka macaani aad u fara badan xambaarsan lafdigooduna kooban yahay waa jumlo waa laba jumlo waa saddex jumlo haddana macnahooda ay keensanayaan haddii la yidhaahdo ha la sheego wax aad u fara badan waay aad u fara bay xambaarsan yahin kuwaasaa waxa la yidhahdaa jawaamiculkelim khasaaistii nebigeenna inay ka mid ahay rabbi waslamu calayh sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra uu nebigu yuri sal ly waslam buciftu bijawaamici alkelim wanusirtu birucbi xadiidkaad garanaysaan waxaa layla soo saaray kelimaadka macaanida faraha badan ee waasaca xambaarsan iyaguna kooban kelimaad kooban ayaa layla soo saaray oo macaani fara badan xambaarsan saas wey macnaha kelimada kooban waxaa ka mid a tusaale looga dhigi karaa innama alacmaalu biاnniyaat soo kelimo kooban ma haddana markii la yidhahdo sharxo kutub baa kelimadaa keliya laga qoray inama alacmaalu binniyaat waa kaan soo sheegnayo waxay ka mid tahay ummuhaat alqawaacid shanta qaacidee ummuhaadka la yidhahdee waaweyn bay ka mid tahay inama alacmaalu binniyaat oo marna saasaa loo cabiraa marna waxaa loo cabiraa alumuuru bimaqaasidiha marka imise mas'alo oo shareecada ka mid ah hoos imaanaysa soo ma badna haddana nebigu wuxuu ku gaabiyey isagu ka dhigay inama alacmaalu biاnniyaat waa marka kelima jaamica oo min jawaamici kelimihi bay ka mid tahay waxaa ka mid a maalan man camila camala laysa calayhi amruna fa huwa radd imisaa soo gelay camal kasta oo sunnadiisa khilaafsan baa soo gelaya oo sooma fara badno saas daraaddeed culimmadu waxay yidhahdaan labadaa xadiis baaba shareecadaba uruuriyeyba inama alacmaalu biاnniyaat acmaasha baatinkee qarsoon bay miisaan u tahay man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa radduna acmaasha daahirkaa bay miisaan u tahay waaba intaaba shareecadiiba saas way macanaha oo mid horan ikhlaas bay ka hadli kan dambana mutaabacuu ka hadlaya macnaha ayib xadiistaas marka wuxuu ka wadaa cala aladii ucطii jawaamica alkalim waa sifa nabigu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sifadaasuu marka ayuu ku tilmaamay waxaana waxoogaa ku yara jira yacni waxa weye maadaama eh, qawaacid iyo dawaabid uu ka hadlayo iyaduna ay ka mid tahay min jawaamic alkelim min xayu ljumla qawaaciddu waxay ka mid tahay min jawaamic alkelim wakadalika dawaabitu waxay ka mid tahay min jawaamic alkelim sidaas daraaddeed buu munaasabad ahaan sifadaa iyo khaasadaa nebiga khasaa'istiisa ka mida buu meesha u soo geliyey min jawaamic alkelimo nooc waxaa ku jira baraacat listihlaalkiibaa iyadana ku jirta oo jawaamiculkelimka waxay xidhiir la leedahay usuusha iyo qawaacidda saas wey maanaa ayb laakiin marmarka qaarkood waxaa dhacaysa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marna kelimaad uruursan buu dhihi jiray maqaamaadka qaarkoodna hadalka waa dheerayn jiro ishaab buu ku samayn jiray meelaha qaarkood waxaad arkaysaa isagoo hadalka dheereeyey marmarna kelimo kooban ayuu macaani fara badan ku gudanaya kolba maqaamku siduu keenaya waa soo maaha likulli maqaamin maqaal soo maha likulli maqaamin maqaal marbaa maqaamku wuxuu keensanayaa inaad hadalka dheerayso marna maqaamku wuxuu keensanayaa inaad hadalka gaabiso soo ma qur-aankaaba sidaasaba qur-aanka suwarkii hore ee makiga ah markaad fiiriso qur-aanksuwarka makiga qur-aanka qaybtiis hore haalibkeedu waxaa la yidhahdaa alikhtisaaru waljamcu waay gaabin iyo macaani uruursan oo usus iyo qawaacid ah qur'aankii aankii madanigana waxaa la yidhaahdaa yani asalkiisu waa albastu walittisaac waa ku xildheeranaya oo waa faahfaahinaya waa kala dhigdhigaya marka mid walba ishaabka iyo ikhtisaarka iyo jamciga mid walba waxaa keenay maqaamkaa keenay maqaamku marna dheerayn buu keeni marna gaabin buu keenaya ceeb maaha marka ceebtu waxa weeye maqaamkii gaabinta la rabay haddaad dheerayso ama maqaamkii dheeraynta la rabay haddaad gaabiso taasaa marka wax way ceeb taha ayb muxamadin ahaa cala aladii kii korkiisa ahaata ucdiya la siiyey jawaamica alkelim muxamadin ahaa ama muxamadin muxamed korkiisa aha ahaato muxamedkii almabcuui la soo diray raxmat alwarara khalqiga naxariistiisa darteed loo soo diray raxmat alwara mansuubun bimafcuuli mafcuul liajlihi buu mansuub ku yahay saas way macnaha ayib xaalna waa laga dhigi karaa raxmat alwaraa loo soo diray makhluuqa insiga iyo jinniga iyo makhluuqaadka kaleba naxariistooda darteed loo soo diray wa khayri haadin ahaa xanuuniyo midka ugu khayr badan lijamiici man cid kasta oo daraa garasho leh cid kasta oo wax kala garanayso wax fahmaysa sidaas way macnaha ayib muxamed ilmabcuuhi bimacnaa wuxuu ka wadaa ee muxuu ahaayey kelimadii hore ahayd yani cala aladii ucطii jawaamica alkelim buu sii caddaynoo kaas jawaamicda la siiyey waxa weeyaan muxamed waa marka waa waa bayaan iyo sii caddayn wey macnaha muxamedkii la soo diray loo soo diray khalqiga naxariistiisa darteed wuxuu tilmaamayaa aayaddii qur-aanka ahayd wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin soo diridiis waxay ahayd khalqiga ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala ugu naxariisanaya dhammaantood insigooda iyo jinnigooda iyo xasharaadka iyo xayawaanaadka iyo gaalka iyo muslimka kulli ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala ugu naxariisanaya talabaadi waxa weeye khayri haadin ahaa khayri haadin hanuuniye kii ugu khayr badnaa ahaa hanuuniye maxaa laga wadaa haadintaa bimacnaa hidaayadaasi waa hidaayatu dilaala waay tuse dadka khayrka tusa midkii ugu khayr badnaa ahaa intii dadka khayrka tusi jirtay oo u caddayn jirtay kii ugu khayr badnaa waay waana midda qur-aanku u sugayoo hidaayada kelimada sidaayada ah baa marna waxay noqotaa hidaayat dilaala walirshaad marna macno kale leedaho hidaayatu tawfiiq shaygii in laguu caddeeyo oo lagu tuso taasi waa macno shayga in lagu waafajiyo oo aad samayso ood la timaadana waa macno taa dambe marka isagu ma lahayn taa dambe ilaahay baa iskale tabaarak watacala hidaayada tawfiiqda waafajinta allah baa iskale waana middaa nabiga laga anfiyey oo alla yidhi tabaaraka watacaala innaka la tahdii man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa adigu ma hanuunin kartid ma waafajin kartid baa laga wadaa waxba ma waafajin kartid cidda aad jeceshahay laakin allah waafajiyo cidduu doono hidaayadan sheekhu hadda uu u sugayna waa midda qur u sugayo wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim nebi allow waad hanuuninoo dadka waxaad ku hanuunin ji toosan xaggii bimacnaa waad tusi wey waad u caddaysaa hidaayada noocaasa nebigu keligii ma lahayn hidaayada oo dadka xaqa loo caddeeyaa keligii ma lahayn waxaa uga dambeeyey oo dhaxlay saxaabadiisii waa mas-uuliyadda iyo wadiifada culimmada iyo dadka wax garanaya in dadka xaqa loo cadeeyo intaasay heli karaan oo leeyihiin intaasay kari karaan amaa intaa wixii ka siyaasan oo hidaayada waafajinteedii ah khayrkii inaad qaadato ah inaad rumaysood raacda ah hawl ilaahay u taalla wa taa ilaahay baa bixiyo alla qaybiya rasuulna ma bixiyo malagna ma bixiyo sheekhna iskaba dhaaf warkiisa saas way marka wa khayri haadintaasi hidaayatu dilaala wa waxaad dhigi kartaa wa khayru haadin tuse midkii ugu khayr badnaa aha xaqa cid tusta dadka oo u caddaysa kii ugu khayr badnaa buu ahaa leanna caddayntiisa iyo siduu u caddeeyey iyo siduu u sharxay iyo siduu u bayaaniyey wuxuu ahaa bayaan iyo caddayn iyo hanuunin middii ugu khayr badnay adduunka ah rususha iyo ambiyada caddayntay caddeeyeen waxaa ugu weynayd caddayntii nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh wa khayri haadin saasay markuu imaanaysaa macnaha laakiin yuu hanuuninaya waxu caddaynaya lijamiici man dara waa ciddii garashale ciddii garashaloo wax kala garanaysa way macnaha amaa midka indhahala oon garasho lahayn oo basiiradii qalbiga laga siibay oo aan diyaarbu ahayn inuu wax fahmo kaasi isaga waxba mana hanuunin karo waxna ma tusi karo waxbana ma arkayo waxna ma qaadanayo saassaas daraaddeed buu sheekh wuxuu yidhi lijamiici man daraa ay man kaana daa diraayatin wa cilmin ciddii garasho u oo wax garanaysa oo basiiradiisa iyo qalbigiisu nool yahay kaasuma muxuu ahaayey ayaa intifaacsanaya caddayntiisa iyo hidaayadiisa saas man sida qur-aanku meelo ka midaba ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala muxamedin ahaa almabcuui ee la soo diray raxmat alwaraa khalqiga ama makhluuqaadka naxariistooda darteed loo soo diray naxariisashadooda darteed loo soo diray wa khayri haadin ahaa hanuuniye ama cadeeye ama tuse kii ugu khayr badnaa ahaa lijamiici man cid kasta oo daraa garasho oo wax kala garanaysaoo xaqa inay qaadato diyaaru ah wabacdu falcilmu buxuurun zaakhira lan yabluqa alkaadixu fiihi aakhira halkaa wuxuu kaga soo baxay nebiga sal lla lay waslam kusallintiisiina halkaas labadaa bayd buu kaga soo baxay iyo sifaad uu siiyey nebiga salawaatu rabbi wasalam caleyh iyo tilmaamihiisa qaar ka mida ayuu halkaana ku soo sheegay kadib wuxuu uga gudbay wabacdu intaa kadib ammaanta aan alla soo ammaannay kadib iyo salligaa aan nabiga ku soo sallinay iyo salaantaan soo salaannay kadib faalcilmu cilmigu buxuurun waa bado zaakhiratun oo waasacoo ballaadhan cilmigu waa bado ballaadhan lan yabluqa ma gaadhi karo alkaadixu midka dadaalaya fiihi cilmiga dhexdiisa ku dadaalayaay aakhirahu cilmiga aakhirkiisa iyo dhammaadkiisa ma gaadhi karo ah, cidhifka cilmiga marnaba ma gaadhi karayo cilmigaas wuxuu ka wadaa sheekhu culuumtoo dhan buu ka wadaa shareecada cilmigeeda culuumteeda wasaa'isha sida cilmiga luqada culuumta la yidhahdo culuumu dunyawiga ah sida cilmiga handasada iyo cilmu sanaa'ic culuumta yani waxa cilmi oo dhan buu ka wadaa walow maqsuudka hadda kitaabku uu yahay cilmiga shareecada haddana sida sharxa uu ku sheegayo culumtao dhan baan ka wadaa buu le macna li'anna ama culuum adduunya ha noqoto ama culuumta diinta ha noqotee waxa bini aadamka ilaahay siiyey oo ka siiya culuumtaasi waa wax kooban kulli cilmi oo dhan looma furin ha oo wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila masaladii ruuxda yas'aluunaka can alruux qul iruuxu min mri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga laydinkama siinin ilaa wax yar mooye saasman waxa laydin siiya waa wax yar ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu idinka furay cilmiga waa wax yaroo kooban badankii waa idinka maqan yahay ayb khaasatan cilmiga sharcigu oo waxaad arkaysa hadda maalan adduunka culuumta ee dunyawiga maalinba wax yar baa looga faydaa culuumta handasada iyo sinaacada iyo tiknolojiyada iyo bayolojiga iyo culuumta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dhigay maalinba waxoogaa yar baa looga furaa loo iftiimiyaa markaasay ka faa'iidaystaan haddana tii hore tu kaloo cusub buu ilaahay u furaa wahaakada culuumta maanta ay haystaan markaad u fiiriso labaatan sano ka hor iyo maanta markaad isu fiiriso aad buu kala fogyahay sooma ma culumtaasi bini aadamku ma abuurin laakiin way jirtay oo way joogtaye way ka qarsoonayde waa uun loo furo waa la tusay qayb badanna waa ka qarsoontahay amaa cilmiga sharcigii isaga iska baddaa waa bad aanan la gaari karin xeebteeda aan la gaari kar wey baxrun laa saaxila lahu say dhahan wey oo waxaa dhici karta muxuu ahaayey dadka qaarkood ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kala siiyo midbaa boqol mas'ale yaqaana midbaa shan boqoloo mas'ale yaqaana midbaa kun mas'ale yaqaana midbaa ka badan yaqaana wahaakada dadku waa ku kala sarreeyaan mooye laakiin nihaayadiisa lama gaari karo sidaasuu sheekhu ka wada ayb lan yabluqa alkaadixu cilmigaa badda ah ee zaakhirka ah zaakhirka waxaa la sheekhu wuxuu ku fasiray waasica ballaadhan laakiin zakhara annahru baa la yidhaahdaa idaa faada wabigu markuu fataho oo intuu biyuhu ka tambataan ay dhinacyaha ka daataan ayaa la yidhahdaa zakhara zakhara albaxru wa zakhara annahru baa la yidhahda meelaha biyuhu maraan dhan marka waxaa laga wadaa yacni waa bad biyo badan oo biyo waasaca leh oon xeebteeda la gaarhi karin nihaayadiisa lama gaarhi karin kaadixa dadaalaya alkaadixu waxa weeyaan alcaamilu lmujidu lmujtahid ruuxa raadinaya ee haddana dadaalaya ee rafaadaya ma gaadhi karo cilmiga aakhirkiisa cimrigiisa hadduu raadin ku qaato cilmi uu raadinayo salkiisa ma gaadhi karo weli waxunbaa kaasii maqan bal waxaad ka gaadhay baaba iska yar macna sidaa ilahay qur-aanka ku sheegay tabaaraka wa tacala ee aayaddii kale qur-aanka ahayd wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid kastoo cilmi u saaxiiba ah, waxaa ka koreeya mid caliimahoo aqoon leh ilaa cilmigu uu ku dhammaado allihii iska lahaa tabaaraka wa tacaala saasaa laysu daba joogaayo midba mid buu ka sii cilmi badan yahay sidaasay tilmaamaysaa sidaas daraaddeed ayaa culimmada salafka ridwaanullaahi calayhim ayagoo cilmiga wax badan ilaahay ka siiya tabaaraka wa tacaala ayaa haddana noloshooda mayna joojin jirin inay cilmiga dalbaan leanna wuxuu rumaysan yahay inta la siiyey inta ka maqan inta ka maqan baa badan cimrigiisa marka waa aalibulcilmi aalibulcilmi waxaa la weydiiyey alimaam cabdullahi ibnu mubaarak ayaa waxaa la weydiiyey ilaa kam taktub alxadii baa leehy ilaa intee baad xadiiska uun qoraysaa adiga cimrigaagiio dhan xadiis ubaad daba joogtaaye goormaad dhammayn doontaa baa la yidhi oo waxaan ka salgaari doontaa markaasaa wuxuu idhi lacalla alkelima alladii antaficu biha lam asmacaha bacdu waxaa dhici karta kelimadii aan intifaacsan lahaaba weli inaana maqal ah, maca hada alcilmi alwaasic kelimadii aan intifaacsan lahaa weli inay iga maqan tahay baa dhici karta buuri marka waa raadinaya baadi raadis baana baadi baan goobaya alimaam axmed baa sidoo kale waxaa la weydiiyey ilaa mataa yaktubu arajulu alxadiia ilaa goorma ayuu ninku xadiidka qori ah, ilan xidiiska waxay u qeen cilmigay ka wadaan ilaa inteebuu cilmiga dalbi oo raadin oo uu qori dhammaad ma leedaha le markaasaa wuxuu idhi alimaamu axmed caleyh raxmat ullah xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto cilmiga qoridiisa iyo raadintiisa waxay joogsanuun markaad qabri gasho sooma hadalladiisa kadalika ayay ka mid ahayd ana atlubu alcilma ilaa an adkhula alqabra anugu cilmigaan raadin ilaa aan qabriga ka galo soo nabiyulahi muusa maahayn wa wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qisadii e, suuratlkahfi aakhirkeeda ku timid e, rixlada u galay khadir iyo la kulmidiisa iyo cilmi inuu ka raadsado ululcasmiguu ka mid nebigeennana waxaa lagu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waqul rabbi zidnii cilma marka cilmigii waan la soo afwareegay war jira maaha laakiin waayaan dambe waxaad moodaa taqriiban inxiraaf baa masaladaa galayo inxiraaf baa galay masaladaasoo haddiiba la soo qaato shahaadooyin waxoogaa ama jaamacadda laga soo baxo oo shahaadada baklorioska la soo qaato ama waxoogaa kor looga yara kaco shahaadada masterka ama majisteerada la soo qaato ama wax yar inta kor loo yara kaco digtoorada soo qaato ruuxii waxa weeye madaxaaba buuxaba ah, wuxuuba isu haystaaba cilmi oo dhan inuu soo dhameeyay wabittaali waxba ugama baahna inuu ziyaado dalbo inuu xalqa fadhiisto uma baahna inuu intuu maktabad galo uu wax raadsado oo siyaado dalbo uma baahna le'anna waxoogaa waxaa ka dhadhacday waraaqdanaa kadisay oo wuxuuba is yidhi haddaad waraaqdan soo qaadatay cilmigii waad koobtay dad fara badan quruurkaasaa gala waraaqahani marka waxyaalahay keenaan bay ka mid tahay inuu ruuxu kadsoomo wax ismoodo dad ilaahay tabaaraka wa tacaala ka badbaadiya waa oo asaga oo muxuu ahaayey eh, eh, haddana maca daalika majaalista fadhiisanaya ood arkayso marmarka qaarku isagoo muxuu ahaayey xataa daalibulcilmi iska ag fadhiyo wax ka dhegaysanaya saas manaa cilmigana tawaaducaasuu ilahay ku bixiya tabaaraka wa tacala laakiin haddaad madaxa taagto tii horena ma haysidoo cilmi ma ah tu kalena keenibi mayse saas daraaddeed baa dadka dakaatirada doctoorada soo qaata in badanoo ka mida ah jahalo waay isagoo ah, doctooraa fi shariica ah buu haddana jaahil waa waraaq waxani ruuxa juhdigiisa iyo dadaalkiisa iyo itilaaciisa shakhsiga ah iyo muxuu ahaayey eh, mujaalasada culimmada taasaa cilmi ah. laakiin waraaquu cilmi maaha waraaquu cilmi maaha dad badani marka waa ku kadsoomeen masalada iyada in lagu kadsoomana maaha wa bacdu falcilmu cilmigii buxuurun waa bado zakhiratun oo waasica oo xeebtooda aan la gaadhi karaynin lan yabluqa ma gaari karo alkaadixu midka dadaalay fiihi dhexdiisa ku dadaalaya fii dalabihi wey raadintiisa midka ku dadaalaya gaadhi maayo aakhirahu cilmiga aakhirkiisa ma gaadhi karo dhammaadka cilmiga marnaba ma soo koobi karo asagoo wali raadinayo wax ka maqan yihiin ayuu adduunka dhaafaya w marka weligaa cilmiga raadintiisa ha ka daalin wa istidraag buu marka sheekhu sameeyey cilmigii lagama salgaari karee laakiinna warkaa lagu noqoyay fii usuulihi cilmiga asalyaalkiisa waxaa ku sugan tashiilan fududayn linaylihi gaadhidiisa la fududaynayo ee faxris dadaal oo arrinkaa ku dadaal tajid waxaad heli sabiilan jid baad heli aad cilmigii ku gaadhaad markaa heli yacnii cilmigu haba noqdo bad aan xeebteeda la gaari karine laakiin haddana ilaahay nicamkiisa waxaa ka mid a ah qawaacid iyo usuul wuxuu dadka baray oo siiyey qawaacid iyo dawaabid iyo usuul buu siiyey usuushaa iyo qawaaciddaasi waxay fududaynaysaa marka cilmigii gaadhidiisa cilmiga haddaad mas'ala mas'alaan u qabanayaa tidhaahdo mas'ala mas'alo mas'alo walba goonideedaan u qabanaya ma keeni kartid mana gaari kartid laakin qawaacidda waaweyn iyo usuusha iyo dawaabidaas baa ilaahay wuxuu ku fududeeyey cilmiga in lagu gaadho saasuu sheekhu ka wada ayib usuusha meeshan marka uu leeyahay fii usuulihi laakina fii usuulihi iyo kelimaduu horay usoo sheega muhabbit alaxkaami bilusuuli labadaasi isku mid maaha muhabbit alaxkaami bilusuuli biladilla laga waday halkanna usuusha muxuu ka wadaa laakina fii usuulihi ay fii qawaacidihi wa dawaabidihi buu ka saas man cilmiga qawaaciddiisa waaweyn iyo dawaabidiisa waxaa ku dhex sugan fududayn oo markaad iyaga barato maxaa kuu fududaanaya linaylihi gaadhidiisa cilmigii inaad gaadho ku dadaal buu kuleey marka taa iyadaa cilmigii kaa kala fihiirsanaabay kuu uruurinayaan way macnaha oo hal qaacido ayaa waxaa kuu hoos imaanaya masaa'il aad u fara badanoo aan la koobi karin maalan qaacidada wuxuu sheekhu ku miaaliyey ee qaacidada la yidhaahdo alaslu fi lashyaa alطahaara yani waxyaabaha ashyaada asalkoodu waa inay daahir yihiin bimacnaa shaygaad aragto nijaasana aadan ku ogayn daliil nijaaseeyana aadan u haynin waa inuu daahir yahay waa sidaas oo kale qaacidadaa qabsato alaslu fi lashyaa alطahaara wa jumlo kooban laakiin maxay ku uruurinaysaa intaas oo masaloon xasri lahayn baa kuu hoos imaanaya maxay fududaysa marka qaacidadaasi cilmigii gaadhidiisibay fududaysa cilmiga gaadhidiisibay fududaysa maalan insaan baa wuxuu ka shakiyey biyihiisa ma daahir mise waa nijaaso wuxuu guraniyo biyahan waan ka shakisnahay ma nijaasa mise waa daahir maxaan sameeyaa buu ku yidhi maxaad dhihi ya alaslu ahaarwaxnijaasaa miyaad ku ogtay maya alasl fi lhashay ahar isticmaal baadi wuu ku yimid oo wuxuu yidhi warniyaha weel baan meel ka helay biyo isbeddelayoo midabkoodu uu jaallo yahay baana ku jira ma nijaasa mise waa daahir waxaad leedaha alaslu fi alashyaa aطahaara wax midabka bedelay ma nijaase inuu yahay adig miyaad ogta maya ma ogi war shaki baa i galayo marada talow ma kaadi baa kaaga duushay baan isidhi maradii ma nijaasa mise madahir ma ku tukadaa maxaad dhihi alaslu fi اlashyaa ahaara ah, wahaakada qaacidadaasi marka maxay kuu anfici masaa'il aad u fara badanoon lahayn ayaad ku gaadhi masalada qaacidadaa keliya laakina fii usuulihi tashiila waanagii xali soo sheegnay sidoo kale markaad tidhahda alumuuru bimaqaasidiha waxaa soo gelaya intaas oo mas'alo oo abwaabta cilmiga oo dhan ku jirta ayay halkaa qaacido kuu uruurinaysaa waxay fududayso qaacidada kuu fududaysa marka inaad masaa'il badan oo kala firiirsan aad iyada sababteed ku gaadho laakina fii usuulihi tashiila linaylihi saasuu sheekhu ka wada faxris bihi faxris tajid sabiila ku dadaal marka qawaacidda iyo usuusha jid baad marka heli aad ku gaadho muxuu ahaayey cilmiga aad ku gaadho jid fudud oo markaa ku gaadhsiiya ayaad heli kartaa oo qawaaciddaas macnaha sidaas daraaddeed dadka ee aan aqoonta u lahayn cilmiga qawaacidka qawaacidda shareecada dadka aan aqoonta u lahayn inay masaa'isha nawaasisha ka hadlaani ma bannaana masaa'isha cusub almustajadaat nawaasisha kuwaasa la dhaha dhacdooyinka ee fatwada u baahan waxaa ka fatwoon kara dadka yaqaana cilmiga qawaacidka li'anna mas'aladan dhacday wuxuu la raadsanayaa qawaaciddii shareecada ee caamka ahayd cumuumaadkii shareecada adiladeedii caamka ahayd halkaasuu la dabagelayaa markaasay u soo baxaysaa masalada xukunkeedu hadduusan qawaaciddii aqoonin laakiin masaa'isha uu mas'ale masale u yaqaano dhacdadan aan horay u dhicin meeluu la aada garan maayo dhaxdadan kama hayo kutubtii muxuu ahay mukhtasaraadka ka heli maayo kutubtii masaa'isha uun sheegtay ka heli maayo laakiin wuxuu ku ijtihaadi karaa markuu qaranayo qawaacidda caamka leanna waxay u fududaynaysaa qawaaciddu inuu masaa'ishan saaro meeshay sal ku lahayd oo uu geeyo macnaha saasay u fududaynaysaa marka aad bay muhim u aad bay qawaaciddu ay muhim u tahay qaar ka midana dee waaba adillo cadcad oo qaacidadu sideedaba hadday nas cad salka ku hayso waa daliil sida xadadmlqaacidada ah alumuuru bimaqaasidiha soo daliil cad ma leh inama alacmaalu binniyaad bay sal ku haysa addararu yuzaal laa darara walaa diraar soo ma hadday qaacidadu sideedaba ay nas nabigo maalan qaacidada dhahaysa alkharaaju bidamaan soo maaha waa xadii waana qaacida fiqiya qaacidadu hadday nas tahay ama nas ay salka ku hayso waa daliil laakiin haddayna nas ku haynin oo macno mustanbat ah ay tahay markaasi muxuu ahaaye istidlaalkeeda waxay u baahan inaad aad uga fiirsato ayib taasi waa masale kale masale kale wey macana wuxuu sheekhu yidhi marka iqtanimi alqawaacid alusuula meeshaasuu marka sheekhu waxoogaa ku kala saaraya qawaacidda iyo dawaabita iyo baydka dambuu ku kala saari doonaa laakiin wuxuu tilmaamayaa marmarka qaarkood wuxuu leeyahay fuqahada kalaamkooda waxaa ku soo aroora wax la yidhahdo tacliilaat masalada markay sheegaan bay cilaynayaan ciladaa ay mas'alada cileeyeen waa qaacido ama waa daabit waa qaacido ama waa daabit buu leeyahy oo meeshaasaa inta badanba qawaacidda laga keensadaa oo laga soo saaraa macnaha le'anna xukumkan waxaa waajibiyey waa cilada masaa'ishan faraha badan waxaa isku xidhayna ciladoodaa mid ah oo mushtarak ah marka tacliilaadka fuqahada kutubtooda baa in badan laga faa'iidaystaa qawaacidda oo lagala soo baxaa macnaha saas weeyaan inay sidaa tahayna qur-aanka laftiisa laga garan buu leeyahayo qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yaطcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun baa la yidhi waxaa maxaa loo xaaraameeyey rijsun waa nijaas calaa tafsiir meeshaan waxaan ka fahnay intaa la soo sheegayba cillada loo xaaraameeyey hadday tahay nijaasanimo waxaan ka fahanay kullu najisin xaraam soo saas ma tacliilka aayaddan ka qaadannay shay kasta oo nijaasaa inuu xaaraam yahay shay kasta oo nijaasaa xaaraam xaaraamna maxaa laga wadaa lama isticmaali karo lama cuni karo lama cabbi karo lama isticmaali karo leanna waa nijaaso lalcags laakiin lama dabagedin karo oo ma dhahaysid kullu xaraamin najis ma ah qaacidadu waxa weeyaan kullu najisin xaraam walaysa kullu xaraamin binajis shay kasta oo nijaasa ah waa xaaraam laakiin shay kastoo xaaraama nijaaso maaha shayga shareecadu xarimtay inuu nijaaso yahayna waa dhici kartaa inuusan nijaaso ahaynna waa dhici karta sooma ma ka mida ah maalan xariirta soo ragga looma diida ya xariirta ragga soo looma diida ma nijaasaa maya dahabka xidhashadiiso looma diiday ma nijaasaa cilladu maya suntasoo layskama xarimin ma nijaasa maya marka waxaa la yidhaahdaa taxriimku waa ka guda wan yahay nijaasada cillaynta iyo tacliilaadka axkaamta xagga xadiiiyan iyo alfaadda furfuriddeeda iyo waa lagaga xeel dheerya laakiin xugumka ciladiisa inuu sheego aad buu ugu bacdheer yahay buu leeyahy waa faa'iido waxaad ku darsataa madhabka shaaficiga ah. kutubta inta badan tacliilaadka loogu noqday aadka u qiimo badan waxaa ka ah, marka laga yimaado kitaabka umka ah imaamu shaafici caleh raxmatullah aad ugu qiimo badan oo tacliilaadka masaa'isha cillayntooda iyo meeshay salka ku hayso iyo sababta xugumkan keentay kitaabka uu leeyahay imaamu ulxaramayn nihaayat lmalabka nihaayatulmalabka kutubta ugu fiican buu ka mid waxaa sidoo kaleeto oo kutubtaa ka mid a alxaawi lkabiir oo uu leeyahy maawardi alxaawi lkabiir isagana waa ku fiican yahay masalada tacliilaadka oo in la sheego muxuu ahaayey masalada cilladeeda cilladaasi marka waa qaacidada cilladaasi waa qaacidada ama waa daabitka saas way macanaha doonaysa marka inay tatabucdo oo kutubta fiqiga dhex gasho ama shuraaxda xadiiska dhex gasho wax badan baa halkaa uga soo xasilaya macnaha iqtanim haniimayso buu sheekhu yidhi alqawaacida qaacidooyinka alusuula asalyaalka ah, ah qawaacidda usuusha ah haniimayso ama bedelba ka dhig iqtanim haniimayso alqawaacida qaacidooyinka alusuula asalyaalka haniimayso faman tafuthu ruuxii ay seegto yuxram waxaa laga qadiyaa oo loo diidaa alwusuula gaadhitaan iyo wlwusuula alifta ku jirtae ugu dambaysahay waa alifulitlaaq baa la yidhaahdaa gabaygaa keenay gabaygaa lagu toosinaya laakiin asalku waxa weeyaan alqawaacid alusuula faman tafuthu yuxram ilwusuula saas wey ama alifta ka dambaysa gabaygaa lagu toosinaya manaa alifulilaq baa loo yaqaana sheekhu marka wuxuu ku yidhi mar hadday sidaas tahay oo cilmigii waxa kuu fududaynaya ay tahay qawaacida barashadeed oo kuu sahlaya hadda markaa qawaacidda usuusha ah marka haa sida mujaahidku markuu dagaalamo uu haniimada u heloo kale tanina waa haniimo qabow oodan dagaal ku geline ku dheg ha ku qabso haniima cilmiya waa saas way macnaha iyada ah ayadaa marka asal ah marka wuxuu ka wadaa alqawaacid alusuuladaasi kama wado qawaaciddii usuululfiqiga kama wado ee wuxuu ka wadaa alqawaacid alusuula sawaan kaanat qawaacid fiqiya aw qawaacid usuuliya ah, labadu way soo gelayaan macna ayib kitaabka sheekhuna aqlabkiisu waa qawaacid dawaabidna waa ku jirtaa daabidka iyo qaacidka qaacidada somayna soo kala baran dawaabiddu laakiin way ku yartahay qawaacid buu u saas way macna faman tafutu yuxram alwusuula qawaacidda ruuxii muxuu ahay ay dhaafto oo qawaacidda waaweyn iyo usuusha waaweyn ee masaa'isha shareecada uruurinaya ruuxii ay seegto waxaa laga qadiyaa ama laga manciyaa inuu gaadho maqsuudkiisi maqsuudkii cilmiga inuu gaadho waa laga xarimaa maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa oo qaacida cunda alculamaa ah man xurima alusuul xurima alwusuul qaacidadaasoo tilmaamaya man xurima al-usuul qawaacidda iyo usuusha ruuxii laga manciyo oo laga qadiyo xurima alwusuul gaadhitaan uu maqsuudkiisa gaadho waa laga xarimaa waa laga qadiyaa isagana saas way macanaha yacni haddii ilaahay usuusha kuu fududeeyo usuushaasaa waxay ku gaadhsiinaysaa furuucdii laakiin usuushii haddii aad ka qado oy ku seegto gaadhitaankii aad furuucda gaari lahaydna waa lagaa qadiyo seegta iyadana sidaasuu macnaha ujeeddadu ay tahay ayb iqtanim haniimayso alqawaacida alusuula ee asalyaalka ah faman tafutu ruuxii ay seegto yuxram waxaa laga xirmaaniyaa oo laga qadiyaa oo laga manciyaa alwusuula gaadhitaan maqsuudka uu gaadho oo uu macnaha furuucdii gaadho ayaa laga xirmaaniyaa marka qawaacidda ku fara adaygo ku dadaal wey macnuhu wahaaka min hadi lusuuli jumala arju biha cali ljinaani nusula تفضل شيخ آدم الله اللهم بارك على سيدنا من هذه الأصول أصوشa قاarkeed حال ay tahay jumalan jumlooyin hoo arjuu jumlooyinkaasoo arju aan rajaynayo bihaa iyada caaliljinaani jannooyinka midda u sarraysa aan ku rajaynayo nusulan martiqaad ama nusulan meel la dego mansil la dego ama diyaafo iyo martiqaad haakada waxaa la yidhaahdaa waa ismu ficil amr waay bimacnaa khud waay qaado oo hoo waay ayb min hadi اlusuuli minteeduna waa tabciidiyo siduu sheekhu sheegaya min hadi اlusuuli usuushaa iyo qawaacidda qaar ka mid ah xaal ay tahay jumalan hoo jumlooyin ka mid ah qawaaciddii soo sheegayay jumlooyin a ah hoo bimacnaa wuxuu ka wadaa ushuushii iyo qawaaciddii dhammaanteed maannaan wada kulminin ee waa qaar ka mida maannaan wada koobin laakiin qaar ka mida waay qaarkii marka hoo oo iga ho waay jumalkana waxaa laga wadaa shay kugu filan waxoogaa kifaaye ah jumlooyin muxuu ahaayey kugu filan oo ka mida usuusha iyo qawaacidda hoo oo iga qaada waa arjuu biha caaliljinaani nuzula jumlooyinkaasi dan kale kuma lihi waay maqsuudkaygu waxa weeye aan ka leeyahay inaan ilaahay agtiisa kaga helo jannooyinka midda u sarraysa martiqaad ama boos manzil meeshaas caaliljinaani waa masalada waa arrinta loo yaqaano idaafatu lmawsuufi ila sifatihi saasuu macnaha yacni caaliljinaani jannooyinka midda u sarraysa ayaan ku rajaynaya anu kaga rabaa tabaaraka wa tacaala sidaas way macnaha oo yacni wuxuu ku camalfalayaa xadiidkii cirbaad ibnu saariya oo tabaraani iyo ay soo saareen nebigu yidhi sal lla lay waslam ida sa'altum allaha tacaala fas'aluuhu lfirdowsa fa innahu siru ljanna ah, haddaad ilaahay weydiisanaysaan waxaad weydiisataan firdowsa maxaa yeelay waa jannada sirteeda waa waxaa laga wadaa jannada midda ugu qaalisanoo ugu qiimo badan wey jannooyinka marka caaliljinaanidaa wuxuu ka wadaa fardowsu ka wadaa sida sharxaba uu ku sheegay jannada firdowsa ah ayaan alle ku weydiisanayaa inaan boos kaga helo ama martiqaad sidaas macnaha maqsuudkiisu meeshaa ku caddeeyeyoo sheekhu inuusan dan kala lahaynoo nadmigan inuu ilaahay uun kaga doonayo janno tabaaraka wa tacaala laakiin meeshaasi wuxuu ku caddaynayaa haddii aad shay rajaynayso rajo wuxuu noqdaa markaad sababtii ku darto shaygu wuxuu rajo noqdaa markaad qalbigana ka rabto oon guri iyo damacna kaa hayo jidkiisii iyo sababtiisiina aad qaaddo markaa raja baa la yidhahda haddaaduun qalbiga ka jeceshahay laakiin aadan sababtii la imaaninoo jidkiisii aadan qaadin marka waxa la yidhaahdaa tamani baa la yidhahdaa ammaani iyo tamani waay waa iska jacayl marka taas waxba laguma helo laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahlilkitaab soo mahay mujarad yididiile iyo iska jeclaan qalbiga aad ka jeceshahay laguma gaadho laakiin waxaa lagu gaadhaa inaad dadaalkeedan la timaado allana kaalmaysato sababtiina la timaada aad ku heli lahayd markaasaa macnuhu uu rajo noqonaya saas way macana ayb marka nin janno doonayoon shaqaysanaynin waa mutamani wa waa mutamani wa tamani wa mujarad tamanina waxba tari maayo macnaha ayb qawaacidan min qowli ahli اlcilmi walaysa lii fiiha siwa danadmi wahaakahoo oo iga qaado min hadi اlusuuli jumlo usuushaas iyo qawaaciddaasi qaar ka mida xaal ay tahay jumalan ho oo iga qaado jumlooyinkaasoo arju aan rajaynayo biha iyada caalil-jinaani jannooyinka midda u sarraysa nusulan aan ku rajaynayo yacni martiqaad ama e, manzil iyo meel aan dego aan ku rajaynayo qawaacida qaado qawaacidada waxay macnaa beddel ka tahay jumalantii qawaacida hoo qaacidooyin oo min qawli qowli ilmi ahlilcilmiga hadalkooda ka mida culimmada hadalkoodii ka mida walaysa ma ahanin lii aniga fiihaa qawaaciddan dhexdeeda ima ahaanin siwaa daa kan waxaan ka ahayn annadmi ee tixda ama tixidda ah tixiddan waxaan ka ahaynna kuma lihi macnaha waxaad iga qaadataa ah, ama cadfubayaan jumalkii baa lagu cadfaya cadfubayaan ama waa badel awaacidan iga qaada buu ku yidhi qaacidooyin oo min qowli ahli ah meeshaa wuxuu tilmaamayaa qawaacidan xakeebuu ka keenay ahlulcilmiga iyo culimada hadalkooduu ka soo ururiyey qaacidooyinka markaad taariikhdooda dib u raacdo qawaacidda asalkoodu waxay salka ku hayaan axaadiista nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh leanna in badanoo waxaa yimid axaadiista nebiga oo qawaacid ah waana qaar ka mida ah, waanagii soo tilmaamay inama alacmaalu binniyaad iyo man camila camalan iyo laa darara walaa diraar iyo alkharaaju bidamaan iyo qawaacid waaweyn baa axaadiista nebiga ku timi salawatu rabbi waslamu markii la soo gaadhayna in badanoo ka mida ah waxaa ka sugan hadallo qawaacid ah maqaaicu lxuquuqi cinda shuruud somaahin cumar bn khataab maqaaticu alxuquuqi cinda shuruud markii saxaabada laga yimidna taabiciintii ibraahim naqaci ninkii la dhihi jiray shurax ilqaadi iyo ibnumusayab iyo rag fara badanoo taabiciinta ardadii saxaabada ah baa qawaaciddu waaweynoo sidaasa iyagana ay ka sugantay say u socotay u socotay u socotayoo sidaa loogu isticmaalayay mar damba ayay qawaaciddu marka waxay noqotay kutub gooni ah iyo cinaayo khaasa yeelatay oo culimadu marka ay fanni gooniya ka dhigeen ah, kitaabkii eh, abu yuusuf eh, mxuu ahay ardaygii abu xaniifa alkharaaj kitaabkaasa yaa muujintii ugu horreeyey iftiimiyey baa la yidhaahdaa qawaacidda kadibna si tadriijiyay u bilaabatay mu'alafaadkii ugu horreeyey oo muxuu ahaay cilmiga qawaacidka cilmiga qawaacidka marka wuxuu ku dhex baahsan yahay kutubta yani waxa weye fiqhiga kutubta muxuu ahaay axaadiista sharaxooda axaadiista laftooda muxuu ahaayey tafsiirka meelahaasu ku baahsan yahay meelahaasa culimadu ku baahiyeen meelahaasaa marka laga soo uruurinaya sheekhu markuu maalan hadda manduumadan qawaacidka samaynaya wuxuu leeyahay kutubta cilmiga markaan dhex socdo ayaan mar kastaba qaacidadan helaba intaan kala soo baxo baan meel ku qoran jiray buui haddana mar kalean qaacido heli waan soo saaran buui maalan qawaacid alfiqihi ibnu rajab baan ahrinayaa buui qaacidooyinkaan helaan kala soo bixi kitaabkii ibnu daqiiq alciid haddaan sheegaynay buu maraya qawaacid buu ka helaya waa kala soo baxaya aqwaasha ahlulcilmigan qawaacidda ka soo ururiyey buu leeyahy amaa anigu waxaan ku leeyahay uun keliyata inaan taxay oon tix iyo gabay ka dhigay wax kale kuma lihi wa hada min tawaaducihi raximah allahu tacala raxmatan saas way maanaa nin xoolo uusan lahayn sheegtee soo ma nin baa xoolo ragleyihiinoo ugu jira iska sheegta marka waxaan adigu ma nin baa kitaab qoraya wuxuu ku qoray oo dhan rag baa uga horreeyey rag baa bisleeyey cilmigan markaasuu leeyahay muxuu ahaay weligay wax iiga hormaray ma arkin ah. soo maaha weligay la iigama hormarin war saas ma aha hawshan waa la bisleeyey waxoogaa adiga waxaad tidhaahdaa uruurinta iyo isku hagaajinta iyo tixidda iyo nadaaminta iyo intanaan ku leeyahay soo ma noocma marka qaarkood waxaad ku yeelanaysa tarjiixin iyo kala xoojin iyo tanaa tan ka xoog badan iyo laakiin cilmiga waa la bisleeyey cilmiga waa la bisleeyey midda sheekhu tilmaamanayaan waxa weeye walaysa lii fiiha siwaada nadmi taxiddan aan taxay een gabayga ka dhigay umbaan anugu ku leeyahay inta kale culimada hadalkoodii oon soo ururiyey waay marka wuxuu leeyahay tixidda iyo iyo jamciga jamciga soo uruurintana isagaa leh sida uu horay muqadimada ku sheegay isagaa soo ururiyey kadibna gabay ka dhigay oo tix ka dhigay manaa saas weya ayb marka fadliga qawaacidda bacd allahi tabaaraka wa tacala waxay u noqonaysaa culimada oo ka shaqeeyey oo mu'alafaad iyo kutub gooniya u sameeyey ilaa uu noqday fanni madax bannaan oo musطalaxaadkiisa leh oo kutubtiisa leh oo culimmada mutahasis culimo oo mxuu ahay ku takhasustay leh yacni waxa weye shaqo adag baa laga qabtay shaqo aad ah ayaa laga qabtay laakiin macnaheedu ma aha dib buu ka bilowdaye waa la isticmaali jiray saxaabada isticmaali jiray taabiciinta isticmaali jiray funuun fara badanna waa sida cilmiga musطalaxa oo kaleeto ta'liifkiisu dib buu ka yimid inuu kutub yeesho madax bannaan dib buu ka yimid cilmiga fiqhiga laftiisa inuu kutub fiqiyo madax bannaan yeesho waa wax dib ka yimid wa soo ma culimmadii baa tafsiiliyey oo sidan u kala saaray laakiin culuumtani xilligii saxaabada iyo xilligii nebiga salawatu rabbi waslaam calayh culuum jirtay ahayd laakiin la isticmaalo ah, la isticmaalo keliyeeta waa la tadwiiniyey waa laisku habeeyey kutub gooniyaa loo sameeyey funuuntii waa la kala bixiyo waa kala qaaday taasi macnaha culimmadii dambe ama raggii dambe ay lahaayeen dadaalkeeda ay lahaayeen macnaha ayb qawaacidan min qowli ahli اlcilmi qawaacidan sidaasi waxay khilaafsan tahay qawaacidan in la yidhaahdo qawaacidda naxwigay khilaafsantahay lanna qawaacida waa maa yansarif soo ma calaa siiqati mafaacila soo muntaha aljumuc soo marka in laba kordhig la saaraa sax ma ahayn soo ma leanno maa laa yansarifku tanwiin male marka qawaacidda maxaa loo yidhi daruurada shicirkaa keentay gabaygaa qasbay haddii gabaygu ku qasbana wax maa laa yansarifa waad sarfin kartaa munari baad ka dhigi karta sida uu mxuu ahay eh, yani ibnu maalik khulaasadiisa ku yidhi walidiraarin aw tanaasubin surif dulmanci wاlmasruufu qad laa yansarif ah, daruuro darteed ama tanaasub isu munaasabayn darteed ayaa loo sarfiyey midkii sarfintiisu ay mamnuuca ahay ee maa laa yansarifka midka masruufka ee munsarifka laftiisuna inuu maalaayansarif noqdaa dhici karta gabayaaga shicirka tirinaya ilan hadal buu isku duduwaya sooma hadal buu isku hagaajinaya meelaan tanwiin lahayn buu tanwiin gelin meel tanwiin lahayd buu tanwiinta ka saari maxaa yeelay hadalku rabaa inuu isku aado oo gabay noqdo sooma marka qawaacidan saasuu u bannaystay wailaa asalku waxaa idin la yidhaahdo qawaacida min qawli ahli اlcilmi hada wbilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed ala ali w saxbi wslem